zamani waa zaman magaciisa haddaad maqasho darfu zamaan waa zaman magaciisa waa isim tusaya zaman ah, waa isim tusaya zaman ama waqti kaas wey darfu zamani darfu zamaan هو اسم zamani waa smu zamaan isimkaasoo almansuubu la nasbiyey waa ismi oo tusaya zaman ama waqti isimkaasoo mansuub ahoo la nasbiyey bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheeda macnahaasoo lasoo qadarayana lagu nasbiyey marka fiiri waa meeqo qayb kow horta darfu waa magac tusaya zaman yawmun laylatun bukratan gudwatan saacatan laxdatan zamaanan waa magac tusaya zaman haddaad maqasho darfu zamaan waa kow ficil maahan xaraf maahan magac kalena maaha waa magac tusaya zaman magac tusaya zaman wey waa kow isimkaasoo almansuubu la nasbiyey waxaa kaloo shardi ah waa in la nasbiyey hadduusan isimku nasbisanayn oo uu tusayo masalan zaman waxaa tidhi ywmulkhamiisi ywmu mubaarakun ywmu aad tidhi hadda ywmulkhamiis waa ismi zaman laakiin mansuub maaha ma nasbisana darfu zamaan lama yidhah marka waa mamnuuc inaad tidha darfu zamaan yowm اlkhamiisi yowm mubaaraku al yowm اlkhamiisidaasu darfu zamaan ma ismu zamaan waa la dhihi karaa lakin darfu zamaan lama dhihi karo maxaa ma nasbisana shardi waxaa inay nasbisan tahay inuu nasbisan yahaa shardi hadduusan nasbisanayn ma la dhihi karo darfu zamaan bitaqdiiri fiid fiidin lasoo qadari ma fiid waxbay jirtaa iyada لكن macnihii fiidu tusi jirtayaa lasoo qadara fiidu waxay tusi jirtay shay shay ku dhex jira ah, fiidu maxay tusi jirtay shay shay kale ku dhex jira saasay tustaa marka macnihii ay tusaydaa lasoo qadaraa bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheeda oo lasoo qadaro ah, lagu nasbiyey haddii ismu zamaanku u nasbisan yahay laakiin macnaa fi aysan ku sugnayn darfu zamaan lama yidhah yakhaafuuna yawman kaana sharuhu mustadiira yawman taas hadda waa ismu zamaan maalin magciis wey maalin ka qiyaamaha magciisi wey maalinkaas magciis wey waana nasbisanyi ismu zamaanna waa yahay waana nasbisanyi laakiin ma ahan darfu zamaan maxaa yeelay macnaa fii kuma jirto aayaddu waxay ka hadlayday mu'miniinta adduunka markay joogaan maalinkaas qiyaamahay ka baqan waxay is leeyihin maalinkaasaa soo socdo ee u diyaargarow markaasay wax alla wixii maalinkaas lagu khasaarayo cadaab lagu mudanayo adduunyada ka taga wax alla wixii maalinkaas lagu badbaadanayana adduunkay ku sameeyaan fiiri fiira macnaheedu muxuu ahaa shay shay ku dhex dhacay wey shay shay ku dhex sugan marka la leeyahy yakaafuuna yawman kaana sharuhu mustatiira macnaheeda ma ahan dadka baariyaalkaa maalinka qiyaamahay cabsadaan maan maalinkaas maba cabsanaayaan ilahay cabsida waa ka suulina ee macnaheedu waxay tahay hadday ab hadday baqayaan maalinkay ka baqayaan marka cabsidu maalinka dhexdiisa dhicime darfu zamaanna maxaa lagu yaqaan waa ismu zamaan nasfisan oo ficilku uu dhexdiisa ku dhacay bimacnaa fi wa inay ku jirto iiri haddadaan idhaahdo sumtu waxaan soomay yowma alkhamiisi maalinta khamiista soonkaygu halkuu dhexda uga dhacay maalinka khamiista dhexdiisa laakiin marka la yidhi yakhaafuuna yowman kaana sharuhu musadira mu'miniintu maalinkay ka baqayaan hadday baqayaan maaha maalinkaasa cabsidoodu dhexdhece cabsidoodu maalinka dhexdiisa ma dhacaydo adduunkaanay ku dhexdhece marka maalinkay daatadiisa ka baqayaan haddee maahan maantadaan maalinka qiyaamaha dhexdiisa cabsi u dhici doonta ma maalinkaas ilahay cabsida waaba ka suulina fawaqaahu llahu shara dalika alyawm fii ilaahi weyna maalinkaa shartiisi waaba ka ilaaliyeyba maadaama adduunka ku soo cabsadeen ilaahayba waa ka ilaalaaba marka darfu zamaanka marka oo la leeyahay waa darfu zamaan o waa ismi zaman tusaa labo waa inuu nasbisan yahay saddex waa in dhexdiisa ficilku ku dhacay marka markii la yidhi ismu zamaan waxaan ismu zamaynahaana baxay almansuubuna maxaa baxay kii majruurkaa ama kii marfuuc ahaa ismu zamaan marfuuca dayfu zamaan maha bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheeda waa in lagu nasbiyaa waxaa loola jeedaa ficilku waa inuu dhexda uga dhaco haddaan ficilku dhexdiisa ku dhicin lama yidhaahdo darfu zamaan ismu zamaana laleeyahy ma la dhihi karo mafcada yowman taas maaha darfu zamaan waa mafcuul bihi caadi Oh. marka darfu zamaan waa kaas naxw wadalika mihaalki naxw lyawma oo kale weeye alyawma wlaylata oo kale weeye waqudwatan subaxda hore weeye alyawma waa fajarku markuu dhasho salaada subax adinka dambe markuu dhaca weeye bilowgiisa qoraxda markay dhacduu dhammaanaya yom waa kaas walaylata qoraxdu markay dhacdu bilaaba markay fajarku dhasho ayaa leylku dhammaada wa qudwatan subaxdii waxa dhan asaga noo keena sharxa noogu imaan doono subaxa hore wey subaxa waktigiisa hore wey markii subax subxu dhasho oo la adimo adinka dambe ilaa qoraxda soo baxayda inta u dhaxayda la yidhaha qudwada wa bukratan subaxdii wa saxaran aroortii wa qadan berri wa catamatan fiidka hore وصباحا صبح ومساءa galb وbdn wlgeed وamdn weligeed وaxiina wkti waa qadar un zmnka ka mida qadar aan go'nayn wey iyo وmaa أشبه dalia intiis w shabah wey waa kaasaa darfu zamaan isagaa si fiican noogu sharxi doona in shاء الlah مaxamed مxdin cabdالxamiid wuxuu yidhi وأquل waxaan leeyahay aلظarف ضرف macnaahu darabka macnihiisa fi luqati luqada carabiga dhexdeeda xaalu ahday alwicaa waa weel darab carabiga waxaa lagu yidhahdaa waa weel shay wax ku dhex jiraan wey darab waa shay wax ku dhex jiraan isagaa weelaho waxbaa dhexda uga jira wlmuraadu macnaha loola jeedo laakiin bihi darab fii curfi nuxaati naxwoleyda curfigooda almafcuulu fiihi wey weel loolama jeedo naxwoleyda weelalna kama hadlaan ee markay ay leeyihiin daraf waxay ula jeedaan mafcuulu fiih wa huwa mafcuulu fiihgu nawcaani laba nuuc wey alawalu midka ugu horeeya darfu zamaani wey waani ka labeeya darfulmakaani wey amaa darfu zamaani fa huwa darfu zamaanku cibaaratun ka waramid weeye can ilismi ism in laga waramo alladii ismkoo yadullu tusaa cala zamaani waqti isimaa laga warrama ficilna laga warrami ma xarafna laga warrami ma isimkaasu waa inuu zaman tusayo isim aan zaman tusayn laga warrami ma marka darfuzamaan lagu yidhahdo isimkaasoo almansuubi la nasbiyey waa shardi kale isimku inuu nasbisan yaha la rabaa isimku maxaa la rabaa inuu nasbisan yahay hadduu rafcisan yahay ama jaran yahay isimkaas lama yidhaahdo darf lama yidhaahdo darfu zamaan lama yidhaahdo lama yidhaahdo fiiri kana shardigan kala muhiima bilafdi lafdiyaa lagu nasbiyey lafdi addaali tusaa cala lmacnaa macnaha alwaaqici dhacay fiihi isimka dhexdiisa daalika almacnaa waa qalad daalika macnaana waa qalad dabcadda xaggeeda ka yimid hadalka kitaabka ka mid maa daalika almacnaa waa qalad bilafdiyaa lagu nasbinaa lafdi addaali tusay cala macnaa macnaha macnaha alwaaqici dhacay fiihi ismka dhexdiisa waxaa lagu nasbinaa caamil tusaya macnaha isimkaa zamaankaa dhexdiisa ku dhacay u fiirso ismu zamaankaas la nasbinaa waxaa lagu nasbinaa caamil tusaya ismu zamaankaas macnaha ku dhex dhacay caamilka tusaya lagu nasbinaa macnaa dhexdiisa ku dhacay zamanka u fiirso marka bimulaaxadati macnaa fii fii macnaheeda iyadoo la fiirinayo macna fii fiidu waxay tustaa shay shay ku dhex jira marka macnihii fiida waa in laga mulaaxadeeyo meesha laga arko bimulaaxadati macnaa fii fii macnaheeda laaxidid ama fiirin la fiirinayo ku nasmina fiida addaalati tusi jirtay calaa darfiyati darfnimada wadaalikaasu milu tusaalihi kutusaa milu qawlika waa hadalkaa tiraahoo kale sumtu waxaan soomay yowma اlاثnayni maalin isniin ah u fiirso yowma اlاثnayni horta isim oo zaman tusaya waa waa isim oo zaman tusaya o mansuubna waata waa nasbisanta waxayna tusaydaa macnaa fi oo soonka fiiri waxaa lagu nasbiyey yoomadan sumtudaas oo tusaya macnaha yoomka dhexdiisa dhacay macnaha yoomka dhexdiisa dhacay waa soonka soonku maalinka kamana horeeya kamana dambeeyo dhexdiisu dhaca sumtu waa soomay yowmaalkhamiisi maalinta khamiista dhexdeedaan soomay saasaas marka yowma waxaa lena waa darfu zamaan maxaa yeele horta ismi zamaan waa yahay waana nasbisan yahay waxaana lagu nasbiyey lafdiga tusaya lafdigu waa sumtu ficilkaas wey lafdigana tusaya macnaha ku dhex dhaca yoom macnaha yoomka ku dhex dhacay waa maxay waa soonka waa soonka maxaan leenaha marka sumtu ficlu wa faacilu yowma الاثنayni yowma mafcuul fiih ama darfu zamaan waa isku mid mafcuul fiihi iyo darfu zamaan haddaad tira waa isku mid mansuub calى darfiyati zamaniya wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri marka iska dhe mafcuul fiih darfu zamaan mafcuul fiih isku mid yowma mafcuul fiihi mansuub mansuub xaa lagu nasbiye calى darfiyati zamaniya wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wa darfu mutacaliq bsam sumtudaasaa lagu tacalujina yowma mudaaf اثnayn mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi akhiri faina ywma الاثnain darfu zamaan wey mafcuul fiih wey ka bedelo wa huwa ywmka mansuub waa la nasbiyey biqawlika hadalka aad tiriyaa lagu nasbiyay sumta waa soomay wahaadal caamilu caamilkan oo saama ah daalu wuxuu tusaa calaa macnan macno ayuu tusaa macnu tusaa saamadu wa huwa macnahaasu asiyaamu waa soom soonka weeye waalkalaamu hadalkuna calaa mulaaxadati macnaa fii fii macnaheedaa la fiirinaa ey anna siyaama fiida macnaheediiyo ku tusaa anna siyaama soonka xadata wuxuu ku soo digriyo ku dhacay fi lyawmi maalinka dhexdiisa almadkuuru la sheegay wadaalikaasu bikhilaafi qawlika qowlkaagaa khilaafsan misaalkaas haddaad tidhaahdo yakaafu wuxuu ka cabsanaa alkasulu wehsi badanaha yowmaalimtixaani maalinta kitaabkanu dhammaana oo kitaabka laysku imtixaana wehsi badana taasuu ka cabsaa ah, maxaa waxba uma diyaarsana ah, kaasa wadnaha goyni oo la rabo in la reebo ardada aan kitaabkii fahmin kuwaas waa la reebaa arday gaaraan ah loo qabana ah ajnubigii ku celiyey horaan iskala socayna cidna ka yeeli weyn dadkii lugoynay maalin la ah, ardadii lugooyi ku hayasa ma jeedaan maalinay oqon weynaayan darsiga waa la baajina maanta maalinay oqon weynaayan waa la yarayna ma saas inay lugooyo ugu taagnaadaana sax oo cadaalada maya markaa wehsi badan inuu ardayga iskala socdana waa rabaa darsi inuu diyaariyana ma rabo maalmaha kale ma fekero marka ardada kale maalin walbay fakeraan inay wax bartaan laakiin isagu maalinta imtixaanku cabsaa marka fiiri maalinka dhexdiisu cabsaa maaha hadeeru maalinkaas ka soo cabsaa markii uu soo dhawaado kitaabka aakhirkiisa ku yidhi ari imtixaanaan soo socdo markaasuu cabsaa maalinkaasuu ka cabsaa laftirkiisa fiiri marka yawmadaasu maahan maahan darfu zamaan maxaa yeele maantaasu dhexdeedu cabsa doonaa loolama jeedo hadduu kasii cabsaa wey cabsidu hadday dhece maalinka dhexdiisa dhicima marka darfuzamaan maaha mar haddaan ficilku ku dhex dhicin yakaafu ficlu mudaaric yakaafu alkaslu soo maaha yakaafu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib waljaasim wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi aakhirih alkasulu faacil yakaafu marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraةn fi aakhirih yowma mafcuul bih aliskaleey leey mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirih ywma mudaaf alimtixaani mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasraة daahiraة fi akhirih faina macnaa daalika miisaalkaas macnihiisu wuxuu yahay annahu wehsi badanaha yakaafu wuxuu ka cabsanaa nafsa ywmi اlimtixaan maalinta imtixaanka naftiisuu ka cabsaa walaysa macnaahu macnihiisu maahan annahu wehsi badanaha yakaafu shay-an uu ka cabsanaa shaygoo waaqican dhacaya fii hada اlyowm aayadda laakiin ka cadaan badan waxaa la mid ah wataquu yawman turjacuuna fiihi ilalahi iriya tana kasii cadaan badan qur-aanka ka miisaal lacad wataquu hadda ka baqa maahan cabsidu maalinkaas ha dhacdo maantaas cabsi wax kuu tarimin wataquu ka baqa oo hadda ka cabsada yawman maalin turjacuuna laynin cidid doono fiihi maalinka dhexdiisa ilallaahi alle maalin alle laydin horgey doono laydin maxkamaday doono inay idin sugaydo hadda ku xisaabtaan oo hadda baqa Ah, marka cabsidu maalinkaas dhexdiisa ha dhacdo maaha hadday dhee maalinkaa daatadiisa laga cabsaa marka maaha darfu zamaan markaa ee waa mafcuul fiih waa mafcuul bihi ah, mafcuul fihi ma mafcuul fihi iyo darfu zamaan waa isku mid moogta waa mafcuul bihi wa waay waclan ogow allaha ku ogeysiiyo hmm. waclan ogow allaha ku ogeysiiyo allaha kuu furee anasma zamaan ismu zamaan yanqasimu wuxuu qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood alawalu midka ugu horeeya almuqtasu waa muqtas waani midka labeeya almubhamu waa mubham labadaas magacu kale leeyihi ismu zamaanka labaa loo qaybayaa muqtas iyo mubham marka lagu weydiyo la yidha meequ u qaybsamaa waxaa la yidhaha labu u qaybsamaa midna muqtasaa la yidhaah midna mubhamaa la yidhaah labadaasay kale leeyihin hay kale saa kuu sharaxa sharax bilwilaa suu kugu sharaxad u sharaxe ama almuqtasu muqtas fa huwa muqtasku maa lafdi weeye dalla tusay calaa miqdaarin qadar qadarkoo mucayanin gaar ah qadarkoo maxduudin la xadeeyey qadarkoo min azamani zaman ka mida waxaa la idhaahdaa darfu zamaan ama oo amase ismu zamaan oo muqtas ah waa ismu zamaanka tusaya qadar zamanka ka oo meesha uu ka bilowdo iyo meesha ku dhamaada la yaqaan waa kaasa hadii lagu ihahdo ismu zamaan oo muqtas ah macnaheedu waxay tahay waa ismu zamaan tusaya qadar zamanka ka mid a oo meeshuu ka bilowdo iyo meeshu ku dhamaada la yaqaan hadda yawmun haddii la yidhaahdo duluuc اfajri saadiqu ka bilaabana min duluuci اlfajri saadiq ilaa guruubi shams waa intaas waa la yaqaan haddii layla la yidhahdo waa la yaqaan waa noocaas ah. kaasaa waxa la dhaha muqtas Ah, waa ismu zamaan tusaya qadar zamanka ka mida oo la yaqaan meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhawaado kaas maxaa la muqtas muqtasaa wa ama almubhamu mubham fa huwa mubhamku maa ismu zamaan weeye dalla tusay calaa miqdaarin qadar qadarkaasoo gayri mucayanin aan la oqoon walaa maxduudin aan la xadayn waxaa la mubham waa ismu zamaan tusaya qadar zamanka ka mid ah laakiin meeluu ka bilowdo iyo meeluu ku dhamaado midna lama yaqano ama meeluu ka bilowdo laqon ama meeluu ku dhamaado midna maala waxaa la whi laxda fiiri ilbriqsi aa lhi ilbriqsiga halkay ka bilaabeen meel ay ka bilaabato gaara mare waa meesha un laga bilaabo waxaa lagu yidhi saac aa lgu yidhi saacaddu halkay ka bilaabeen waxaa lagu yihi waqti waqti aa lgu yidhi waxaa lagu yidhi zaman waxaa lagu yidhi xiin marka waxaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa waa ismu zamaan oo mubhamaha la yidhahda mubham wa mihaalu muqtasi ismu zamaankii muqtaskaha ah mihaalkiisii ashahru wey bil waa layqan meesha ka bilaabato meesha ku dhamaatana waa layqan wa sanatu sana waa layqan sanadu meeshay ka bilaabato meeshay ku dhamaato sanada muslimka wey sanadan ka hadlayna bilgaalaad kama hadlayna anaga muxarama ka bilaabata kowda muxarama ka bilaabataa sanadu halkayna ku dhamaataa dilxija markay dhammaato ah, wax laqoon waayo maaha bilmuslim wax looqooma maaha ah, labiyo toban sanad magacyadood maaha waa bilo ilaahay magacaabay ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fii kitaab illah yowma khalaqa samaawaati wal ard maaha waxaan shayaadiintu la baxday oo soddon iyo kowda noqoyda marna sideed iyo labaatan iska noqoyda bilmuslim maa sideed iyo labaatan noqota ama soddon iyo ko saa darteeda dadka sekada ku bixiya bilgaalaadka ma ogtihin seke in lagu leeyo ah, labada sano ma isleegin ma isleeg ah, ma hmm. Hmm. yaa yidhi kuxisaabiya bilaa la yidhi bilaa loo dir mise qorax ah, bilaaba la yidhi qorax u jira wada ka daba wareega soo ma jeedin marka waa qala islamaba ekaba soddon iyo saddex sano marka la joogo hal sanaa ku dhex baabay shirkaddan hadday dhisantahay soddon iyo saddex sano oy sekada ku bixin jirtay milaadiga hal sanaysan seke bixin oo lagu leeyay maxaa yeelay halka sano maxay kala badan yihiin toban iyo kow maalin ay kala badan yihin iyo weliba daqaa'iq ah, waxa isla eg ma sanadka xataa sanad walba dibay u dhacayaan hal sano oy sax ku baxayan ma jiro sideedaba iska daa inta lagu yeelanayo sanad kasta dibay uga dhacayaan waqtiga ilaahay ku waajibiyey Ah. ilaa marka dambe lagu yeesho sanad mar kale sano laba sano saddex sano boqol sano sheka bidhisan saddex sana lagu leey sooma oysan sekaba bixin hmm. hmm. yaa ku xisaabtan ku yidhi ah. sow gaala daba dhaqlayn maaha allahu mustacaan nacasnimaday tusayda qof nacasaa ku dayda mogtahay gaal daba gal qof dadnima luxuu gaal ka daba doona qulunkiisa marka sanad waa la yaqaan meelu ka bilowda mel واlyوم oo kale yوم waa la yaqaan meeshu ka bilowda meshu ka dhamaado واlcaam sanadii la mid yahay واlsmوع waa la yaqaan meeshu ka bilowda waa la wada yaqaan ومiثaaل مبhmi ismu zamaankii mubhamkaah mihaalkiisii allaxda ilbiriqsi wاlwqti wqti wالzamani zaman wاlxiini wqti meel u ka bilo meel ku dhamada lama yaqaan وkul waaxidi mid kasta oo min haadayni nawcayni labada nooc ka mida yejuusu waxaa banaan intisaabu kordhigmidiisa calىa anahu mafcuul fiihi inuu yahay uu ku kordhigmo labada nuuc marka oo ismu zamaanku u qaybsamo oo kale ah muqtas iyo mubham labada mid kastaba waa lagu nasbi karaa waa ku kordhigmi karaa mafcuul fiihinimo labadoodaba mafcuul fiihinimo waa ku kordhigmi karaa waqad dakara almualifu mualifku wuxuu sheegay min alalfaadi alfaadii wuxuu ka sheegay alfaadii adaalati tusayday calaa zamaani inay cashara lafdan laba-iyo toban lafdiyuu ka sheegay laba-iyo tobankiiba qaado iyo macnahoodii alwal kan ugu horeeya alyawm wey alyawm weye halkee ka bilowdaa wa huwa yowmku min duluuci اlfajri fajarka dhalashadiisuu ka bilowdaa waa marka subxiga loo adimo adinka dambe salaada subax fajarka dhalashadiis oo cuntadu qofkii soomaya xaaraanta ka tahay halkaasuu ka bilowdaa ilaa quruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda intii laga geero ayuu ku dhammaadaa taquulu waxay leedahay sumtu waan soomay alyawma maanta oo amase waxay leedahay sumtu waxaan soomay yowma alkhamiisi aw amase waxay leedahay sumtu waxaan soomay yawman maalin maalinkoo tawiilan dheer waa is hmm, ah, waa muqtas waa muqtas waa muqtas allahu akbar waa muqtas misaal kasta macno gaar ula jeedaa ah, mar alugelsh marna waa idaafeeye marna waa sifeeye intaasoo dhan waxbaa ku khasismaya ah, markii la yidhi marka ma mid walba waa khasisa oo si wax uu ku kaas noqdo u yeelo mar alow gelsho marna waa idaafeey marna waa sifeey soo ma jeedid marka iraabkeeda waa la iska wada yaqaanaan rajaynaa waxaa iska tiraa sumtu ficlu wa faacilun yowma mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati zamaniyati wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih bawilan sifatu lyowm wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih tacaluja marka yowman wa darfu mutacaliqun bisaama ficilka ku tacaluja tada ha ku tacaluja hadhihin bisumt adhihin sumtudas waata kuma tacaluqaayo ficilka ku tacaluji kala fuji ficilka faacilka kala furfur faki ku samee saama wey ficilku ku tacaluji ficilka bisaama dhe ficilka ku tacaluji waani miaalka labaad ou sheegay lafdiga labaaduu sheegay waani lafdiga labaaduu sheegay allayla weeye wahiya layladu hatay ka bilaabataa w miaal kale ma idiin qore sumtu hal miaalaan idin raabay saddex miaalu sheegay soo maaha hal midaan idin raab waxaan labada kale waa taqaanaa sawabtaanaan miya ha raabteeda hal saddexda miaalu sheegaan mid raaba labada kale waxaan waa fahmaydaan intaasaad soo socoteen waa socod barateen socda waa thaani lafdiga labeeya allayla wey wahiya layladu layladu halkay ka bilaabataa laylada وهي hiya من غروب quruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda ayay ka bilaabataa ilaa duluuci ilfajri fajarka dhalashadiisa intii laga gaaro taquulu waxay leedahay ictakaftu waan itikaafay allaylata xalay layladi albaarixata ka bedelo albaarixata habeenkii tagtay ayaan ictikaafay ictakaftu ficlu wa faacilun allaylata mafcuulu fiihi منصوب على ضرفية زمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق باعتكف البارحة بدل من الليلة وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره أو أمس waxaad dhihi kartaa اعتكفت عن اعتكاafay laylatan habeen laylatan iska dhig iska tanwiin haddaa rabto allaylata tii hore tanuna laylatan aw amase waxaa tara ictakaftu waxaan ictikaafay laylat aljumucati kulli waad fahmi kartaa ictakaftu ficlu wa faacilun laylat aljumuca mafcuulun fiihi mansuubun calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi aqni wadarfun mutacaliqun bictikaf layla mudaaf aljumucati mudaafu iley majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi akhir ahaali lafdiga saddexeeyo shiku sheegay wuxuu ahaa gudwatan qudwatan uu ahaa maxay tahay qudwadu wa hiya qudwadu alwaqtu waa waqtiga maa alwaqtu waa waqti ka bedelo maa waqti weeye bayna salaati subxi salaada subax iyo wa duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda udhaxeeya salaada subax waa kula jeedaa hiy alwaqtu waa waqti maa waqti weeye bayna salaati subxi bayna duluuci subxi salaad subax ee salaadii laftigeed loolama jeedo waa subxiga dhalashadiisa ah, dhalashadii subxiga bayna salaad subxi ayna bayna duluuci waqti salaati subxi salaada subax waqtigeeda dhalashadiisa laga bilaabo ah, iyo wa duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda inta udhaxaydaa la yidhaha hudwa marka waa bayna wati bayna duluuci waqti salaati subxi weeye waa in laba mudaaf lasoo qadaro maa waqti weeye bayna duluuci waqti salaati subxi wa duluuci shams taqul waxaa leedahay zaaranii waxay soo siyaartay sadiiqii saaxiibkay hudwatan subaxdii hore maya hudwatal axaddi waa idaafeeyey hudwatal axaddi axadda subaxeedii hore subaxii hore oo axadda subaxda waa subax axadda waktigiisii hore hmm. taquulu waxaa laadahay zaarani waxay soo siyaartay sadiiqii saaxiibkay mudwatalxadde xadda subaxeedii hore zaara ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alixraab ni anulu liwiqaaya walyaau damiiru muttasil mabniyun cala asukuuni fii maxal nasb mafcuulu bihi muqadam صديقي فاaعل مؤkر مرفوع وعلاaمة رفع dمة مqدرة على mا qبلa ya المتكلم منع من منع من ظهورha اشتغال المحل بحركة المناaصبة صديقي مضاف ya المتكلم مضاف إليه مبني على سكون في محل جر غدوة مفعول فيه منصوب على ضرفية زمانية وعلاaمة نصب فرحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بالزار hudwa mudaaf alaa xaddi mudaaf iley majruur wacalaamatu jari kasratun daahiratu fi akhiri alaamas waxaad leedahay zaarani waay soo siyaartay hudwaatan subxii hore subaxa waktigiisa hore ayaad leedahay waa isku icraab waraabicu lafdiga afreeyo uu sheegay bukratan weeye bukra maxaa la yidhaah wahiya bukradu awalu nahaari waa maalinka awelkeeda subxigii oo dhan wey taqulu waxaa leedahay azuuruka waa ku soo siyaarana waa ku soo booqana bukrata sabti sabtiga subxigiisa aw azuuruka waxaan ku soo siyaaranaa bukratan subaxdii azuuruka bukrata sabti azuuru ficlu mudaaric marfuucun litajarudi min annaasib wاljaazib wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri wafaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu ana azuuruka kaastaas wlkaafu damiru mutaصil mabniy calى fathi fi maxali nasb mafcuul bihi bukrata mafcuul fiihi mansuub calى darfiyati zamaniyati calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akir wadarfu mutacaliq bazuru bukrata mudaaf asabti mudaaf ilay majruur وcalaamaة jri kasraة ظaahiraة في akiri ow amase waxaa laba azuruka waxaan kusoo siyaaranaa bukratan waa isla sidii oo kale wاlkhaamisu lafdiga shaneeya saxaran wey wa huwa saxarku caaqilu leyli waa habeenka caaqilkiisa waktiga la suxuurto dadka soomaya suxuurtaan wey qubayla alfajri fajarka waxya ka hor wey qubayl maaha qabl laguma dhihin waxya waa taskhiir wey qubayla alfajri fajarka wax yar ka hor fajarku waa dhalashada taqulu waxay leedahay daakartu darsi darsigayga waxaan mudaakareeyey oo aan dib ugu laabtay saxaran aroorti waktigaasaan ta u soo kacay oo hurdadu ii dhadhami weyday aan darsigii dib u akriyey daakartu ficlu wa faacilu darsigii mafcuulu bihi mansuuq wa calaamatu naصbihi fatxatu muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalimi manac min duhra ishtiqaal maxali bixarakati munasaba darsi mudaaf wa yaa lmutakalimi ضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاف إليه صحر مفعول فيه منصوب على ظرفية زمانية وعلامة نصبه فرحة ظاهرة في آخره haya tacaluji wa darfu mutacaliqu bidakara bidakara dakartu ha iskula tacaluj waa inaad xoogaa ibtidaa-inimadii ka soo gudubto mararta oo laskaga tacalujinayo waa laga soo gudbaa waxa wax lagu tacalujina waa ficilka ficil iyo faacilka maaha waa ficilka oo keligiisa Ah, ee faacil wax laguma taclujinaayo wasaadisu lafdiga lixeeya oo shiiku sheegay hadan weeye maxaa lahaa qad wa huwa hadan ismun waa magac magacoo lilyowmi maalin u sugnaaday alladii maalinka bacda yowmika maalinkeega gadaalkiisa ku sugan alladii maalinka anta adugu fiihi dhexdiisa aad ku jirto maalinka adiga aad ku dhex sugan tahay maalinka ka dambeeya lahaa maalinka adugu aad ku dhex sugan tahay maalinka ka dambeeya saasaa la yidhahda wa huwa kadi ismun waa magac magacoo lilyawmi maalin u sugnaaday alladii maalinka bacda yawmika maalinkaaga ka gadaal ku sugnaaday alladii maalinka anta adugu fiihi aad ku dhex sugan tahay maalinka adugu aad ku dhex suganta oo dhex joogto maalinka ka dambeeya wey qadi kaas wey maalinkaas wey taquulu waxaad leedahay jitanii idaa jitanii soo maaha taquulu waxaad leedahay idaa jitanii markaad ii timaaddo hadan beri akramtuka waa ku karaamayna idaa jitanii markaad ii timaaddo hadan beri akramtuka waa ku karaamayna idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani khaafidun lishardihi wa mansuubun bijawaabihi mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin wa darfun mutacalliqun bijaadhe ji'tudaasaa lagu tacalujaynaa jiئta فicl وفاacل ni an lلوqاaية wlyaa dmir mتصل مبنiي عalى سkون في محل نصب مفعول bه غدا مفعول فيhi منصوب عalى ظرفyة زمانية وعaلاaمة نصب فرحة ظاahiرة في akhره وظرف متacalق بjاء jiئta ku tacalj أkرمtu فicل وفاacل horta جuمlada فiiri jitanii jumladeedaas waljumlatu min alficli wlfaacil wlmafcuul bihi fi maxali jarin biidaafati ida ilayha jumladaas waa mudaaf ileyh jumladaas waa mudaaf ilayh wljumlatu min alficli wlfaacili wlmafcuul bihi fi maxali jarin biidaafati ida ilayha adana waa tacalujinay waa mafcuul fiigii akramtu ficlu wa faacil kaanta damiiru mutaصil mabniin cala اfatxi fi maca nasb mafcuul bihi jumladaas akramtu wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli laa maxal laha min acraab lannaha jawaabu shardi gayri jaazim waxay jawaab u tahay idaa aan waxba shardi adaatu shardi aan wax jasmin idaadu adaatu shardi wey shardi iyo jawaabay qaadataa laakiin waxba ma jasmido marka shardigeeduna waa mudaaf ilayhi jawaabkeeduna maxalka ixraabkuma le jumlada shardigeeda waa mudaaf ilayhi maxalka waa laga jaraa jumlada oo jawaabka u noqotana maxalka i'raab kuma leh maxaa la yiraahdaa wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il wal maf'ul bi la mahala laha min al-i'raab lima li'annaha jawabu shart ghayr jazim maxalka i'raab kuma leh maxaa yeelay waa shardigay jawaab u tahay shardigaas oo waxba jazmin ah illa shardiga laba loo qaybiyo mid wax jazmiya iyo mid waxba jazmin kuwa wax jazmiya waa soo barata waa 12 waa taqaan adaatu shardi laba laba fi'il jazmin miyadaan qoon waa taqaana laba laba ficil kuwa jasmin jawaasintiis kusoo qaadata soo maaha waxaa jira adaatu shardi aan waxba jasmin idaadaanu ka midta marka jawaabkoodu macalka raabkuma leg wasaabi lafdiga todobeeya catama wey fiidka hore wey habeenka qaybtiisa hore wey uludka ugu horeeya habeenka wey catama wahiya catamadu ismun waa magac magacoo liului leyli habeenka uludkiisa usugnaaday uludka alwali ee horeeya taquula waxaa leedahay azuuruka waxaan ku soo siyaaranaa cataba tanfiidka hore azuru asiinu xarfu tanfiis wastiqbaal mabniin cala fatxi laa maxala lah min alicraab azuru ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min amaasib wاljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirih wafaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu ana kaafta wlkaafu damiir mutaصil mabniin calى fatxi fi maxali naصbin mafcuul bihi catamatan mafcuul fiihi mansuub calى ظarfiyati zamaniya wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wadarfu mutacaliq bazuru wahaamin lafdiga sideedeeyo shiiku sheegay sabaaxan weeye sabaax waa halkee wa huwa sabaaxu ismun waa magac magacaasoo lilwaqti waqtiga u aladii waktiga yabtadi-u ka bilaabanaa min awali nisfi leyl habeenka niskiisa dambe min awali nisfi leyl habeenka min awali nisfi leyl habeenka barkiisa laga soo bilaabo niska aani labeey niska dambe meeshuu ka soo bilowdo awalkiisuu ka bilaabana ila zawaali qoraxda suulideeda duhurka halkaasuu ku tega intaasaa sabax laysku yidhaah taquulu waxaa leedahay oo waktigoo dhan afar labaatan saa waxaa loo qaybiyaa sabax masaa sabax masaa markaas masaagiyaa bilaabana ismaa nisu lail awal ku dhammaana nisu lail alawal habeenka dhexbartigiisu kow ku leeyahy masaagiin marka afar labaatankii sacba maxay noqdeen sabaax masaa intaasay noqdeen sabaax masaa ayay noqdeen wa huwa sabaaxi ismun magacaasoo lilwaqti waqti usugnaaday alladii waqtiga yabtadiu ka bilaabana min wali nisfi leyl habeenka niskiisa laga soo bilaabo niska asani labeeyo ila zawaali zawaalki intii laga gaaro taquulu waxaa leedahay saafara aqi walaalkay waa safray sabaaxan subax saafara aqi walaalkay wuxuu safray sabaaxan fii sabaxin subax dhexdiisuu safray saafara ficil maadin mabnin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab akii faacilu safara marfuucu wa calaamatu rafci damatu muqadarat calaa maa qabla ya ilmutakalimi manaca min duhuuriha ishtiqal maxali bixarakati lmunaasaba akii mudaaf wayaa ulmutakalimi damiiru mutasilin mabniin calaa sukuuni fii maxali jari mudaafu ilayhi sabaaxan mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqir wadarfun mutacaliqu bisafara wa taasic lafdiga sagaaleeyo shiiqu sheegay masaaan wey wahuwa masaagu ismun waa magac magacoo lilwaqti waqti usugnaaday alladii waqtiga yabtadiu ka bilaabana min azawaali qoraxdu markay cirka dhex bartankiisa ka leexato ka iilato oo dhanka ay u dhacdo u iilato ilaa nisfi leyli habeenka niskiisa ilaa laga gaaro taquulu waxay leedahay wasala alqitaaru binaa tareenkii wuxuuna soo gaaray masaacan galab wasala wasala alqitaaru binaa Ah. wasala albinaau wasala alqitaaru dhe wasala wuxuu soo gaaray albinaau anag ah, wasala wuxuu soo gaaray alqitaaru tareenki tareen ma taqaan tareen midkaan lagu safro ah, oo isku daba xadhiisan tirada badan kaas waay wasala dhowr toban container labaatan containar camal laisku xidhiidiye waay marka containar walba boqol dad ka buuxo hal darawala marka wado wa sala alqitaaru tareenkii binaa wuxuuna soo gaaray masaaan galab wasala ficlu maadin mabniyu cala fatxi laa maxala lahu min alicraab alqitaaru faacil wasala marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratu fi akhiri binaa albaaw xarfu jarin naa damiiru mutasil mabniyun cala sukuuni fi maxali jari aljaaru walmajruuru mutacaliqaan biwasala masaan mafcuulu fiih waa kana masaan mafcuulu fiihi mansuubun cala darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbihi وcalaamaةu naصbi فarxaة ظaahiraة في akir وdrف mتacaliq bwasl markaad ku tacalujinayda ma waxay leedahay biwasl qidar bay leedahay ficilka keliyaad ku tacalujinaysa soo maa ficilka keliya wax lagu tacalujiya wlcaashiru lafdiga tobneeya oo musanifku sheegay abadan weeye wlxaadi casharana amadan weeye labadoodu waa isku macnu leeyi وkul mid kastoo minhumaa labadooda kamida smu waa magac magaxoo lizamani wkti usugnaaday zamaanka almustaqbali lasoo qaabila aladi zamaan laa gaayata yool lintihaai dhammaankiisa uusan usan meeluu ku dhammaado mare taquul waxaa laa asxaabu la saaxiibi maa alashraara dadka sharta badanoo dhafoorada xiihan abadan weligay la saaxiibi maad leeda wax dhafoor xiihan dabagaab wata kolleyba anigu intaa noolay la saaxiibi ma adduunkana isku arki mayna aakhirana haba sheegin ilaahan ka mangalo waa le ilaahu aakhira markaa dadka soo bixido ilaahu dhafo raxiibta agtooda ha iga soo bixin ad leeda ilaahu halkaas ha iga soo saari hmm. laa asxabu la saaxiibima alashraara kuwa sharta badan oo gaalada isku ekaysiiya abadan weligay la saaxiibima ad leeda laa asxaabu laa naafiyatu mabniyn calaa sukuuni laa maxala laha min alicraab asxaabu ficlin mudaaric marfuucun litajarudi min amaasi waljazim wa calaamatu rafci damatu daa'iratun fi akhirih wa faacilu damiiru mustatim wujuban taqdiruhu ana alashraara mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhirih abadan mafcuul fiihi mansuubun calaa dafiyati zamani wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhirih wa darfun mutacaliqun biasxaabu waljumlatu min alficli walfaacil walmafcuuli fiihi maxal nasbin maqulu qowl taquuludaas mafcuulkeedii ka dhig waa dhan walaa aqtarifu ama shaqaysama ashara baraayo amada weligay yaana la saaxiibine bele lama hundhuraayo meel gaara bal bele la kali socoma ah, markaan leeyahay ahlu sharta la saaxiibi ma maahan balaayadii anugu waa keliga inaan gaar u wadanayo ah, ee shartoo dhaman iyo dadkeedaan necebahay aha ah, sharta iyo dadkeedoo dhaman ka carara walaa aqtarifu aniga kasba ma oo shaqaysa ma laa aktarifu laa aktasibu wey ma shaqaysanayo ashara balaayo amadan weligay waa la macno walaa alwaaw xarfu xadfin laa naafiyatu mabniya cala sukuuni laa maxala lahu min alraaq ashara mafcuulu bihi waxaa tir aktarifu horta raaq aktarifu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min amaasib اljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiruhu ana ashara mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri amadan mafcuulu fiihi mansuub calى dafiyati zamaniya wacalaamatu naصbihi wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri wadarfu mutacaliq baqtarifu wthaani cashara lafdiga toban iyo labeeyaa xiinan weeye wa huwa xiinku ismun waa magac magacoo lizamaanin muhamin zaman la qariyey u sugnaaday zaman oo aan meeluu ka bilowda meeluu ku dhamaada la sheegin wey zamankaasoo ayri macluumin aan la hayri macluumilibtidaai isku idaafe hayri macluumilibtidaai bilowgiisa aan la oqon walalintahay dhammaadkiisana aan la oqon taquulu waxaa leedaha saaxabtu caliyan cali waxaan la saaxiibay xiinan wakti min adahri zamanka ka mida waqti zamanka ka midaan la saaxiib marka waqtigaas meelu ka bilowda ku dhamaada lama yaqaan waa mubham saaxabtu ficlu wa faacilu caliyan mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri xiinan mafcuulu fiihi mansuub calى dafiyati zamaniya wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wadarfu mutacaliq bsaaxaba min adari min xarfi jarin adari ism majruur bi minhu calaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri aljaar wاlmajruur mutacaliqaani bsaaxaba wayalxaqu waxaa haleela bidaalika maa ashbaha wixii shabaha maahan intaan kaliya darfu zamaan ee adiga qaacido ka dhigo isim kasta oo zaman tusa oo nasbisan oo caamilku tusaya macno isimkaas ku dhex dhacay khalaas waxaad tidhahdaa waa darfu zamaan qaacidadaad ku socone ee misaaladan yarkaa kaliya ku socon maydo wayalxaqu waxaa haleela bidaalika kaas la sheegay maa ashbaha wixii shabahay oo min kuli ismin ism dhammaantiis ah isimkoo daalin tusaa cala zamaani waqti sawaan waa isku mid akaana isimkaasu inuu ahaado muqtasan mid muqtas ah muqtas waa soo baran milu daxwa oo kaleeto waduxaa barqinkii oo kale am kaana inuu ahaado isimku mubhaman mid la kariyey milu waqtin wa saacatin wa laxdatin wa zamaanin wa burhatin burhatin waa qidcatu min azamaan burh waa qطcaة min الزamاn waa qayb yaroo zamanka ka mida faإna haadihi tan iyo wamaa maalha wixii lamid noqda faina haadihi tan iyo wamaa maalha wixii lamid ah yajuusu waxaa banaan naصbu kuli waaxidin mid kasta in la naصbiyo minhaa ka mida asmaadaas calىa anahu mafcuul fiihi inuu yahayna lagu naصbiyo saasaa banaan saasaa banaan darfu makaani haadaa midkaanu darfulmakaani darfu makaankii weeye qaala wuxuu ihi maxamed ibnu maxamed ibnu daawud yuu dheri cashar haya halkaasa iska joogo waxaa la muujiyey inuu dheeri yahay